istaago oo midka kale mid ku dul istaago oo jaranjar ayagu iska dhigtaan ay isku dayaan malaa'igta samada joogta markay hadlayaan inay wax ka soo dhegaystaan marka kelimad midka ugu sarreeya markuu ka maqlo kelimadaasu midka ka hooseeya u tuuraa midka ka hooseeyana kan ka hooseeyu u tuuraa ilaa shayddaanka dhulka jooga ay u soo tuuraan kadibna shayddaanka dhulka jooga inta qaado uu dadka wax sheegyada u geeyaa wiilaa berri sidaasaa dhacayda markaasaa dadku ogaadaan intii u sheegaa samada laga soo dafay markaasay sidii u dhacdaa markaasaa dadku ku qulqulaan oo yidhaahdaan hebel wax buu qofkii ku yidhahdaa wax ma ogaa beenaale dheh anuu hadda ka hor maalin heble saas ii sheegay sidii yayna noqotay boqol beenoodna waa ugu daraan boqolkaas waa uu sheegaa boqolku waa beenoobayaan dadku ku baraarugi maayaan maxaa yeelay naftu shaydaankay u dhega nugusha ah, boqol gooru been sheegaa boqolkaas lagu baraarugi maa la dhihi maa maalin hebluu wax sheegay beenay noqoto maalin hebluu wax sheegay beenay noqoto wax ma oga musiibaha ku dhacdee nagawada la dhihi maa laakiin halkii mid oo runtaaheeda lagu dhegaa oo malaa'igtu samada waxa weeyaan iyagoo ku sheegaya shaydaanku soo dafay markaasaa la faafina meel kasta anaa hadda ka hor maalintii shay hebben uu sheegay siduu u sheegayna noqotay wax ma oga kii ku yidhaaha dhegaysan anaa u soo taagnaa anaa goobjoog aha kelmaddaasa la faafina maxaa yeelay shayaadiinta waa loo dhega fudud yahay inna nafsa la ammaaratun bisuu naftuna xumaantay fari ogta daacada waa ku culusta yulquuna shayaadiintu waa ridaana maqalka wa akaruhum shayaadiinta badankoodu kaadibuuna beenaalayaal weeye dalla wuxuu tusay haadan naba'u khabarkan waa aayadda qur-aan oo ilaah noo sheegay dalla wuxuu tusay haadan naba'u qabarkan qabarkan alkariimu wanaagga badan calaa anna shayaadiina shayaadiintu taqtarimu inay la xidhiirsato biman dadka yushaakiluhaa ku shakliga ah dadkay isku cayniga yihiin isku nuuca yihiin dadkaasaa shayaadiintu raacdaa oy la shaqaysataa oo ay la xiriirsadaan dalla wuxuu tusay haadanaba'u khabarkan khabarka alkadiimu wanaagga badan calaa anna shayaadiina shayaadiintu taqtarinu inay la xidhiidhsato biman dadka yushaakiluha ku shakliga ah dadka ku dhaqankaa oo ku shakliga ah dadkaasay la xidhiidhsadaan wayushaabihuhaa dadka shabbaha oo shayaadiinta shabbaha oo sida shayaadiinta ilaahay u caasiya oo afka beenta ka sheega oo afcaasha ilaahay ku caasiya dadkaa shayaadiinta shabbaha dadkaasay shayaadiintu la soo xidhiiraan walafaaku huwa alkaduubu waa been badanaha afaak waxaa la qofka beenta badan fii qowlihi hadalka uu hadlaya dadka markuu la hadlayo qofka beenta badan qofkaas ayaa la yidhaahdaa afaag walafiimu afiimna huwa alfaajiru waa qofka ilaahay ku caasiyo fii ficlihi ficilkiisa faajirkuna afcaashiisa qofka ilaahay ku caasiyo dunuubta waaweyn ku sameeya aa waxaa la yidhahdaa faajir marka afaagna waa qowlka qofka beenta ku sheega faajirkuna waa qofka afcaashiisa dunuubta waaweyn ku sameeya kamaa fii qowli tafsiir kamaa fii tafsiir ibni kaiir sida ku sugan tafsiirka ibnu kaiir wa haadihi tan oo ah in hadalka been lagu sheego afcaashana rabbi lagu caasiyo wa haadihi tan sifaatu lmunxarifiina dadka siraadka mustaqiimka ka leexday waa dadkaas tilmaamahooda dadka dariiqa mustaqiimkaa ah ee jannada taga dadka ka leexday aa sifaadoodu sidaas tahay hadday hadlaayaan hadalka uma aaba yeelaan kan ma ilaah ma ogol yahay mase ma oggola ma yidhaahdaan ee wixii naftoodu rabtay ku hadlaan hadday ficil samaynayaanna ilaah ma ogol yahay mase ma oggola ma yidhaahdaan ee wixii naftoodu ay rabtay sameeyaan waa dadka munxarifiinta ah oo dariiqii ilaahay ka leexday khuluqiyan xagga dhaqan ahaanna u lumay wahaadihi sifaadan sifaatulmunxarifiina dadka leexday tilmaamahooda weeye khuluqiyan xagga dhaqan ahaan u leexday walidaalika sidaas daraaddeed fa inna shayaadiina shayaadiinta kaiira maa in badan tatasalladu way ku sallidantaa calaa dawi lkhuluqi dadka dhaqanka u saaxiibka dhaqanka asayi xun dadka xunxun oo macaasida la nool oo najaasooyinkaan iska ilaalin oon dahaarada ilaalin oo dikriga alle ka fog dadkaasay shayaadiintu sida badan ku sallidantaa way waashaa way ka qaylidaa waa rafaadidaa dadka qofo qofku macaasida najaasada akhlaaq xumada uga dhow yahay ay shayaadiintu uga sallid ma ogta dadkaasay ku sallidantaa sida badan way dhici kartaa qofkiioo iska toosan inuu xanuunsadaa way dhacdaa laakiin sida badan dadka shayaadiintu rafaadido oo ay dhibto waxaa ugu badan dadka aan dahaarada ilaalin najaasada iska ilaalin adkaarka aan laasimin qur-aanka aan aqrin dikriga alle aan ku badnayn dadkaas weeye dadka ay aad ugu sallidantaa shayaadiintu walidaalika sidaas daraaddeed fa inna shayaadiina shayaadiintu kaiiran maa in badan tatasalladu way ku sallidantaa calaa dawilkhuluqi dadka dhaqanka u saaxiibka dhaqanka asayi ee xun bal qad yakuunu inuu noqdaa laarkaa dhaqanka xun min asbaabi isaabatihim dadkaas asiibidda lagu asiibaa sababkeeda bimasiha shayaadiinta waalideed shayaadiintu inay waasho oo dadkaas ay waashaan sababka keena waxaa marar badan noqda macaasida macaasidanoqota bal dhaqanka xumu inuu noqdaa la arkaa min asbaabi isaabatihim dadka xunxun in lagu asiibo asbaabteeda bimasiha shayaadiinta taabashadeeda iyo waalideeda waqad nabaha wuu baraarujiyey ibnu taymiya raximah ullah calaa haadihi alfaa'idati faa'iidadan alcamiimati weynanka badan wa sharaxahaa waana ku sharxay fii daqaa'iqi tafsiir juska labaad safxada boqol toban iyo sideed ilaa boqol toban iyo sagaal qaala wuxuuna yidhi فhاadaa kan mimaa kiyuu ka mid yahay bayan allahu alla ku caddeeyey bihi maaga alfarqa farqiga u dhaxeeya bayna alkaahini kitaab gaablowga iyo wanebiyi nabiga wa bayna ashaaciri gabyayga iyo wanebiyi nabiga waxyaalaha ilaahay ku kala saaray ay aayadahanu ka mid yihiin dadka waxsheegyada iyo nabi dadka gabya fanaaniinta iyo nabi lamaa zacama markay ku andacoodeen almuftaruuna dadka been abuurka sameeya anna muxameda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam shaacirun gabyay inuu yahay wa kaahinun wax sheeg inuu yahay fastadallad waxay u deliishatay radia allahu canha waa khadiija bintu khuweylid oo dersigii hore aan ku soo qaadannay fastadallad khadiija waxay u deliishatay radia allahu canha bixusni caqlihaa caqli wanaaggeeda gabadhaas caqli wanaaggeeda calaa anna man qof yakuunullaahu allaah uu yahay qad khalaqahu mid ku abuuray bi haadihi alakhlaaqi akhlaaqdan akhlaaqda alkarimati wanaagga badan allatii akhlaaqda hiya min acdami sifaati alabraari dadka baariyaalka sifaadooda kuwa ugu waaweyn ka mid ah almamduuxiina ee la ammaanay annahu allah laa yukhsiihi inuusan hoojayn oo fayufsida uu fasaadiyo ashayddaanu shaydaan caqlahu caqligiisa iyo wa diinahu diinkiisa markii koowaad oo waxyigu ku soo degay nabiga sala allahu calayh wasalam oo uu khadiijo u yimid oo uu yidhi naftaydaanba maanta u cabsaday oo weli uusan hubsan waxa la hadlay malku jibriil inuu yahay ay ku dhaaratay khadiijo wallaahi laa yukhziika allahu abadda wallaahan ilaahay weligaa ku hoojeen say ku garatay markaasay daba dhigtay ay tidhi hadalkaad runku sheegtaa qaraabadaad xidhiiridaa martigaad marti soortaa dadkaan isku filnaynaad qaadataa waxaa dadka kale laga soo waaye agtaada laga helaa qof ilaahay sifaadaas ku abuuray wallahan shayaadiin alle ku salliday saasay ku dhaaratay sidiyayna caqligeedayna ku garatay markaas qur-aan iyo xadiis ma jiri oo lamana soo dejinma markaas laakiin caqligeeday waxay ku garatay qof rabbi ku abuuray akhlaaqdan wanaagsan ee markuu hadlaya aan been ku leexayn ee dadka danyarta gacan qabana ee qaraabadiisii xidhiirina ee qofka aan isku filnayn qaadanaya ee waxa dadka kale laga soo waayo la yidhaha hebel ha laga doono qof saasa inaan ilaahay shaydaan ku salliday caqligeeday ku garan sidiiyayna noqon sidiyayna noqon sidiyay noqon fastadallad waxay u daliishatay khadiija radia allahu canhaa bixusni caqlihaa caqli anna man qof yakuun llahu allah uu yahay qad khalaqahu mid ku abuuray bihadihi akhlaaqi akhlaaqdan akhlaaqda alkariimati wanaagga badan allatii akhlaaqdaasoo hiya min acdami sifaati alabraari baariyaalka tilmaamahooda midda ugu weyn ka mid ah almamduuxiina ee la ammaanay annahu alleh laa yuqsiihi inuusan hoojaynay garatay oo fa yufsida markaas uu fasahaadiyo ashayddaanu shayddaan caqlahu caqligiisa iyo wadiinahu diinkiisa walam yakun ma ahayn ma ahaa khadiijo la jirhkeeda qabla daalika markaas ka hor waxyi wax waxyiya mausan ahayn oo waxyi nabiga markaasaaba ugu horrayday waxyigaasoo taclamu ay ku garato bihi waxyiga intifaa'a daalika arrinkaas anfoomiddiis inaan arrinkaasu dhacayn oo dadka dhaqanka feecan leh aan shayaadiinta alla ku sallidayn waxyi ay ku garata markaas ma jirin laakiin caqligeeday ku garatay bal calimatu waxay arrintaas ku garatay bimujaradi caqliha caqligeeda oo kali ah caqliga arraajixi miisaanka badan wakadaalika maaha sidaasoo khadiijo kaliya a'immadii salafka dadka nabiyinimada sheegta ilaa nabigu wuxuu noo sheegay sala allahu calayh wasalam soddon qof oo asaga ka dambeeya mid walba inuu nabinimo sheegana mid kastaa uu leeyahay nabiyaan ahay waa la ii waxyooday saasaa dhici jirta sidiiayna dhacdo nabiga sal اlahu alay waslam asagoo weli naftu ku jirto fii aakhiri xayaatihi aa musalimatulkadaab soo bax oo idhi nabiyaan ahay muxamedna nabi weeye laba nabiyaan kala nahay ismana diidani oo aswadulcansi soo bax oo gabar kale soo baxday tiraanuna nabiyadaana saasay isku dabagaleen dadkii caqliga lahaa ee caqliga badan lahaa durbaba waxay garteen shayaadiin kadaabiina inay yihiin maxay ku garteen dhaqankooday warsadeen war hadday hadlayaan been ma ku danan haa nabi been ma sheego ma kiyaanaan haddii ballan lala galo haa bis wey nabi ma nabi wax ma kiyaano akhlaaqdoodii dhaqankooday warsanayaan horay ka garanaya markaasaa iska daa muslimiintiiye ragaan ilaahayba rumaynoo gaalo ah aa musaylama tulkadaa ku yidhi xalay aayadaa laygu soo dejiyey markaasuu yidhi bal akri markuu akhriyey uu yidhi managaa hoos ugu dhigno aniga adugu is ognayn inaad kadaab tahay dadkaas kalea la rabayn beenta laga gadeen maalimood ugu soo lexin hadda waa gaal ninka saas kule markaa ah. qofka maxaa yeelay dhaqankaa la fiirina ah. wakadaalika boqorkii hiraqla mar alla markii nabigu warqadda u diray sal اlahu calيه wasalam nimankii carabtaa meesha joogay oo aan muslimiin ahayn weyddiiyey kaalay been ma sheegan markaasay idhahdeen maya boqorkii hiraqla oo gaal kiristana ah wuxuu yidhi inta banu-aadanka been u sheegi diiday ma dhacayba inuu ilaahay been ka sheegay tanaa fududoo qofku ku dhiiri laha hadduu been sheegay laakiin dadkii o dhan waa iska ilaaliya inuu been u sheego inuu been ka sheego qof waa iska ilaaliyey ha ka yaabininu inuu alla ka been sheego waa nabiyu hadda ma rumaysna ogo marka caqliga saliimka cuqaladii lahaa aa waxay gara jireen qofka akhlaaqda xun inuusan nabi ahayn qofka akhlaaqda wanaagsan inuu qof fiican yahay marka akhlaaqda xunxun iyo shayaadiinta saaxiib ah akhlaaqda wanaagsan iyo diinkuna waa isla socdaan waa isla socdaan markaas wakadaalika sidaasoo kale lama dacaa markuu sheegtay annubuwata nabinimada man iddacahaa qofkii sheegto min alkadaabiina been badanayaalka ka mid ah milu musaylamati اlkadaab sida musaylamat اlkadaab walcansi iyo aswad اlcansi iyo waqayrihimaa qayrkood maca maa shay la jirkiisa waxay nabinimo sheegteen maca maa shay iyadoo la jiro kaana ahaa yashtabihu mid isku ekaada oo min amrin arrinkooda ah arrintoodiina dadkii aan wax oqoon waa iskaga ekaatay oo waxyaala la yaab lahay marka gabal sheegayaan oo aad moodo in loo waxyooday ah. dadka markaas telefoon ma jirin mararka gabalay waxay sheegayaan baadi meel kale joogto ay leeyihiin baadidaas sidii xala wax igu soo degay buurta heblaa geedka agtiisa waatan joogta ilaa shayaaiina inta soo wareegta jinku waa socda siday dadku u socdaan jinkaa soo arkaa markaas u sheega ilaa dadka inuu ku baadiya ayuu rabaa markaasuu leeya has waata halkaas daaqay subaxdiiu leey xalaa waxay ii yidhi waxaynoomeyna shaydaana u yidhi markaasay leeyihin telefoon ma lama laha telefoona loo soo dir ila telefoon maba shaqeeye mana jirin markaasay dadka gabalixeen war ninku ama run sheegaya ow nabi marka arrintiisa dadka gabala iskaga darantay markii hore dadka gobol iskaga daran maca maa shayna jirkiisa kaana ahaa yashtabihu mid isku ekaaba oo min amrin arrinkooda ah muxuu iskugu ekaanaa limaa shay dartiis kaana ahaa yanzilu mid ku soo degaa calayhim korkooda min ashayaaiina xagga shayaaiinta uga soo dega shayaaiinta xaggooda wax uga soo degayaan wayuuxuuna shayaadiintu waa u waxyoonayaan ilayhim kadaabiintan xataa yadunna si uu ugu maleeyo aljaahilu qofkaan wax kala garanayn أنa haadaa kan oo ku soo degaya musaylamat اlkadaab min jinsi maa shay inuu ku jinsi yahay yanzilu ku soo dega cala alambiyaa markaasay moodayaan malaa'igtii u imaan jirtay ambiyada inay asagana u timi saasay moodayaan dadkan wax garanay marka shayaadiinta u waxyoonayaan wayuuxuuna waa u waxyoonayaan shayaadiintu ilayhim musaylama iyo dadka la midkaa xataa yadunna maxay ugu waxyoonayaan xataa yadunna aljaahilu si qofka wax magaradkaah ugu maleeyo anna haadaa midkan qof u soo waxyooday musallamatulkadaab min jinsi maa shay inuu ku jinsi yahay yanzilu ku soo degi jiray cala alambiyaa oo wayuuxaa u waxyoo jiray ilayhim ambiyada fa kaana waxa ahaaday marka calaamad ay wax ku gartaan waxa noqday fa kaana wuxuu ahaaday maa yabluqu waxa soo gaaraya alcuqalaa dadka caqliga leh iyo wamaa yarawnahu waxa ay arkayaan wararka ka soo gaaraya iyo dhaqankooda waxa ay ka arkaan fa kaana wuxuu ahaaday maa yabluqu waxaa soo gaaraya alcuqalaa dadka caqliga leh iyo wamaa yarawnahu waxa ay ka arkayaan min siiratin taariikh nololeedkooda dadkaas nabinimada sheegana oo beenaalayaalkaa ah, taariikh nololeedkooda waxyaalaha ka soo gaaraa ama ay ka arkayaan iyo welkadidi beenta beenta alfaaxishi foosha xun iyo wadulmi gardarrada ay wax dulminayaan iyo wanaxwi daalika intaas wixii la mida arrinkaas wuxuu noqday yubayinu mid u caddeeya lahum lilcuqalaa dadka caqliga leh annahu musaylama iyo dadka la midkaa ah, laysa binebiy inuusan nabi ahayn sidaas arrintaasa u caddayday beenta dhaqanxumada ballanka baxa gardarrada iyo dulmiga taasay ku garteen id cilladu waxay tahay qad calimuu dadka caqliga leh waxay garteen anna nebiya nabi laa yakuunu ma noqdo kaadiban beenaale walaa faajiran mid dembiye sameeyana ma noqdo nabi ma noqdo beenaale ma noqdo mid faajiro dunuubta sameeya wa fi صaxiixayn bukhaari muslim waxaa ku sugan can nebiy xadiis laga wariyey can الnebiy xadiis laga wariyey salى اllahu calayh wasalam lamaa qaala markuu ku yidhi lahu nabiga dulkhuwaysira ninkii la dhihi jiray dulkhuwaysira icdil cadaalad samee yaa muxamed fa innaka lam tacdil cadaalad maadan samayn nabigaa qaniimo qaybiyey yowma xunayn wey markii ilaahay weynaa subxaana wa tacaala qaniimadii uga soo gaalada uu yidhi cadaalad samee cadaalad maadan samayne faqaala lahu nabigu wuxuu ku yidhi sal اllahu calayh wasalam lahu nebiyu nabiga wuxuu ku yidhi sal اllahu calayh laqad khibta waad hoogtay wa khasirta waana khasaartay in lam acdil haddaanan anugu cadaalad samayn aniga nabi ma iga aaminsanta haawle allala waa khasaartay waana hoogtay haddaanan cadaalad samayn sababtoo ah qof jawr wax ku xukminayaad nabi u haysataa marka hoog iyo khasaaraa kuu sugnaata qof jawr iyo dulmi uu ka suurtaabo haddaad haddana nabinimo ka aaminsan tahay balaa kugu dhacday bala maxaa yaele nabi ma noqon karo qof dulmi samaynaa cadaalad daro samaynaa nabi maba noqon karaba maba noqon karo markaasuu nabigu yidhi sal اlahu ala sl ninka khawaarijta aabbaha u ahayo ka soo askumeen cadaalad same cadaalad ma same nabigu leey ayagina waa kuwi cali iyo cumaanba ku dilay cadaalad daro oo yidhahdeen labadooda cadaaladii ka tageen hmm. aabbahood dariiqiisa ayagoo ku socda alaa ta'manuunii nabigu wuxuu hi miyaadnan i aaminayn wlxaal ana aniga amiinu man axad kii uu aaminay aan ahay fi samai samada ku sugan allaha kor ku sugan addoommada ka sarreeya aniga waa i aamin wuxuu ii aaminay diintiisa inaan dadka gaadhsiiyo idinkoo addoommadiisiiyo miyaadnan iaamina saasuu ku yidhi miyaadnan iaamina marka axadka rasuulkaa waa amiin waa amiin wariwaayatu صaxiixatu xadiiska riwaayadiisa صaxiixa bilfatxi ay ahaato fatxadu waa maxay laqad khibta wakasirta taada in la fadxiyo oon la dhihin laqad khibtu wakhasirtu waa inaan la dhihin wariwaayatu saxiixatu bilfatxiyay ahaatay ey anta adiga khaasirun mid khasaarayaa tahay khaa'ibun mid hoogayaa tahay in lam acdil haddaanan cadaalad samayn in dananta haddaad u malaydo annii aniga daalimun inaan daalim ahay maca ictiqaadika adigoo aaminsan annii aniga nebiyu nabi inaan haddaad aaminsan tahay nabi inaan ahay haddana aanan cadaalad samayn waad khasaarta maxaa yeelay fa innaka adiga tujawisu waxaad bannayneen oo ka dhigay arrin dhici karta an yakuuna rasuulu rasuul inuu noqdo alladii rasuulkii aamanta bihi aad rumayday daalima marka adiga waxaad ka dhigaydaa inay dhici karto rasuul inuu noqdo daalim saasaad ka dhigayda qofkii asagoo rasuuloo alla soo diray oo adiga rasuulnimo aad u rumaysan tahay haddana inuu jaa'ir noqdo aalim ah saasaad waxaad ka dhigaydaa arrin dhici karta marka qof khasaaro musiiba ku dhacdaata wa haadaa arrinkaas inaad istiraado rasuulkaagii ayaa jawr sameeyey khaybatu waa hoog ah, waa hoog ah, waa hoog wa khusraanu waana khasaaro fainna daalika maxaa yeelay arrinkaas oo jawrka fainna daalika jawrka yunaafii waa anfina annubuwata nabinimada wayaqdaxu fiiha waana dhaawaca nabinimo iyo jaa'irnimo isma waafaqi karaan nabinimo iyo dulmi isku meel ma galaan nabinimo iyo been isku meel ma galaan qultu waxaan leeyahay i walamaa kaana rasuulu rasuulku markuu ahaaday rasuulka albashariyu basharka loo nisbeeyey sal اllahu calayh wasalam waa nebi moxamed sal اllahu calayh wasalam amiinan mid aamin ah kamaa fii haada alxadiidi sida xadiidkan ku sugan الذي midka يتنزل calayh korkiisa ku soo degaana rasuulan rasuulkaasoo malakiyan malag loo nisbeeyey rasuulkoo amiinan aamin maadaama nabi moxamed sala allahu calay wasalam uu aamin ahaa ilaahay soo aaminay malagga loo soo dirayna waa aamin labadoodaba ilaahay ammaanu ku tilmaamo rasuulka basharka waa nebi moxamed sala allahu calay wasalam rasuulka malagga waa malakuljibriil yanzilu waa soo degaa waa la soo degaa malakuljibriil yanzilu malakuljibriil wuxuu la soo degaa biwaxyi rabbi اlcaalamiin caalamyaalkoo dhan khaaliqii abuuray waxyigiisuu la soo degaa wa huwa rasuulka malagaahu jibriil weeye calayhi الsalaam kamaa qaala allahu tacaala sida ilaah yidhi wainahu qur'aanku latanziilu rabbi اlcaalamiin caalamyaalkoo dhan khaaliqii abuuray soo dejintiisa weeye khaaliqii abuuray caalamka ayaa soo dejiyey qur'aanka nasala waxaa la soo degay bii qur'aanka alruuxu malakuljibriil malakuljibriilkii alamiinu la aaminay oo ilaahaysu aaminay calaa qalbika qalbigaabuu kula soo degaa nabiga suubano adiga qalbigaabuu qur-aanka ku soo shubaaho halkaasuu kula soo degaa litakuuna si aad uga mid noqoto min almundiriina dadka dadka u diga si aad uga mid noqoto kuwa dadka u diga sidaasuu qur-aanka kuugula soo degaa suuratu sagaaشan iyo labo ilaa boqol sagaaشan iyo afar walamaa kaana markuu ahaaday alrasuulu rasuulka albashariyu oo basharkaa waa nebi moxamed salى اlahu alيه waslm cabdan adoon addoonkoo kariiman wanaag badan kamaa qaala allahu tacaala sida ilaahay yidhi innahu qur'aanku laqowlu rasuulin waa ergey hadalkiisa ergey muxuu sheegaa wixii loo soo diray marka qur'aanku waa kalaamullah nabigaa loo soo dhiibay sal اlahu calيه soo dhiibiddaas ayuu dadka ku soo gaarsiiyey markaasaa rabbi innahu qur'aanku laqowlu rasuulin waa ergey qowlkiisa ergey la soo diray qowl loo soo dhiibay wey ilaahay ku qowlay ergeyuuna u soo dhiibay waa nebi moxamed sal اlahu calيه wasalam rasuulkaas qowlkiisa weeye rasuulkaasoo kariimin wanaag badan wamaa huwa qur'aanku ma ahan biqowli shaacirin gabyay hadalkiisa maaha waa hadal alle oo ergey alla u soo dhiibay ergeygaasoo wanaag badan kaana wuxuu ahaabay alladii midka yatanazzalu ku soo dega calayhi nabiga sala allahu calayh wasalam rasuulan rasuul iyo ergey uu ahaa ergeygaasoo malakiyan malag loo nisbeeyey allah subxaana wa tacaala ergey oo malag ah uu qur'aanka u soo dhiibay markaasuu yidhi nabi maxamed qalbigiisa waxaway ku shuboo nabiga ku dulah ku dulah saasuu yidhi nebi maxamedna markii lagu dul aqliyayaa layidhi adna ergayaatee dadka gaarsii dadka sii gaarsi aduguna saasaa lagu yidhi kaana wuxuu noqday alladii midka yatanasalu ku soo dega calayhi rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu noqday rasuulan malakiya rasuul oo malak ah rasuulkaasoo kariiman wanaag badan wa huwa rasuulka malagaahe nabiga qur-aanka u keeni jiray jibriilu weeye calayhi salaam kamaa qaala allahu tacaala sida ilaah uu yidhi innahu qur'aanku laqowlu rasuulin waa ergay hadalkiis rasuulkoo kelima wanaag badan rasuulka hore la sheegay nebi maxamed waa suuratulxaaqa rasuulkan hadda la sheegaya suuratu taqwiirna waa waa malkuljibriil ah, maxaa yeelay labadoodu midkoodna kuma hadlin qur-aanka qur-aanka allah ku hadlay laakiin mid walba waa ergey wixii loo soo dhiibay wadawa marka suuratu takwiir waa malkuljibriil innahu laqowlu rasuulin kariim suuratu lxaaqana waa nebi moxamed sal اllahu calيه wasalam innahu laqowlu rasuulin kariim innahu qur'aanku la qowlu rasuulin waa ergey qowlkiis loo soo dhiibay rasuulkoo kariimin wanaag badan rasuulkaasoo dii quwatin xoog u saaxiiba oo aan laga cabsayn shayaadiintu inay ka dafaan markii loo soo dhiibo la yidhi nebi moxamed u geey sala allahu calay wasalam malakuljibriil waa mid xoog badan ma dhici karto shayaadiintu inay damaaciyaan oo ama ay wax uga daraan ama wax ka dafaan ma dhici karto haddana inuu asagu qiyaamo laga cabsama ilaa wuxuu yidhi cinda dilcarshi rasuulkaasoo makiinin dii makaanatin darajo u saaxiib ah cinda dilcarshi allah carshiga u saaxiibka agtiisa ilaahay agtiisuu darajo kale waa mid qiimo badan ilahay agtiisa kale oo ammaano iyo taqwo iyo cilmi ku sifaysan oo alla agtiisa qiimo kale kaasaa loo soo dhiibay allah subxaana wa tacala sal اllah wslm wbaaraka calaa nabiyina mxamed